bilowgeen adduunyada baratankee bilowda bilowgeen adduunyada baratankee bilowda barbardhac iyo badin bafkale lawaa barbardhac iyo badin bafkale lawaa rumaantiyo wax mideeya weeyaan dhawaada barnaamijka ciyaaraha duurka yenen maqal wanaagsan saaxiibayaal meel kasta joogtaan sabti weeyaan taarikhdu waxay ku beegantahay siddeed iyo labaatanka bisha koowaad sanadda labaatan saddex barnaamijka waxaynu ku eegi doonaa kooxda kubadda cagta mancity oo xalay gebi ahaanba koobka f a kaabka ka ciribtirtay koox kubadda cagta arsenal oo ahaa hogaamiyaasha horyaalka bermaliga arsenal markan xooga waxay saari doonaan horyaalka bermaliga maadaama f a kaabkii la garaacay mancity guushii muhiimka aheed ay gaareen aynu eegi doona iyadoona saddex tobankii kun lagu dambeysay ama afar tobankii kun lagu dambeysay arsenaal iyo masiti wada ciyaaraya keliya kulan hal kulan ayaa jiray oo ay badisay marka taa waxay ka dhigan tahay in afar tobankii kun lagu dambeysay saddex ka mid ah la garaacay kooxda kubadda cagta ee arsenaal waxaynu doonaa kulamada kale jira laliigaha kooxda kubadda cagta barcelona caawa lixda qadar shan iyo toban daqiiqa waxay la ciyaari doonaan kooxda kubadda cagta jirona waa kulan xiise badan weeyaan barcelona waxay doonayaan in markaa horyaalka laligaha ay sii dheereystaan lix dhibcood ay ku qabtaan maadaama hadda saddex dhibcood ay ku hayaan sidoo kale waxaynu eegi doonaa kooxda kubadda cagta manchester united caawa waxay ciyaari doontaa koobka faykaab kow iyo tobanka habeenimo garoonkooda waxay kusoo dhaweyn doonaan kooxda kubadda cagta reading halka kooxda kubadda cagta sportisna ee eh, markaa caawa ay booqan doonaan garoonka ee eh, lagu magacaabo bariston sagaalka caawa ay la ciyaari doonaan dhanka bundesligahana kooxda kubadda cagta bayr munij waxay la ciyaari doontaa caawa sideed habeenimo qadar soddon daqiiqaah kooxda kubadda cagta interact frankfort halka seereeeda talyaanigana kulamo xiise badan ay jiraan inter milan oo ciyaareysa iyadoona sidoo kaleeto liigwanka uu dabcan kulanka xiisaha badan u dhici doono kooxda kubadda cagta ee monaco iyo weliba kooxda kubadda cagta olymbic marsel ayaa ah ko tobanka habeenimo wada ciyaare wararka suqilibsi ayaana ka marnayn kooxda kubadda cagta chelsea waxay la wareegeen ciyaaryahan difaac kana ciyaara kooxda kubadda cagta olymbic leone sidoo kale saaxiibada waxaan idiin soo gudbin doonaa arinka ku saabsan muuse kasedo kooxda ku biiri karayo ma arsenal ba mise waa kooxda kubadda cagta chelsea waya saaxiibada soo dhawaada le show. On t'invite à saaxiibada markan hadii aynu eegnana kooxda kubadda cagta manchester city iyo weliba kooxda kubadda cagta arsenal ayaa xalay wada ciyaaray kulan efa cab ah wareega soddon iyo iyadoona kooxda kubadda cagta mancity ay markaa hal gool iyo waxba ay kaga badiyaan kooxda kubadda cagta arsenal koobkan taariikh ahaa markaynu eegno waxaa ugu badan kooxda kubadda cagta the ganaris marka koobkan labada kun labaatanki ugu dambeysay inay ku guuleystaan xalina wareega soddon ayaa laga ciribtiray arsenal markaynu eegno kooxda kubadda cagta ee mancity waayadanba waa laiska haystay oo arsenal iyo mancity markay ciyaarayaanba afar iyo tobankii kun lagu dambeysay saddex ayaa la garaacayay halka michael arteta ee dabcan guuldaro ee badan kala kulmay saaxiibkiisii hore ee ninka yirahdo beb gordola halka beb gordola kooxda ugu badan taariikhda uu markaa guuldaro gaarsiiyey ee tahay kooxda kubadda cagta arsenal keliya labaatan markii la eego ama labaatan guul waxaa ugu haarsan labo guul ayaa ugu haarsan hadda sideed jeer ayuu garaacay kooxda kubadda cagta ee arsenal waayihiisi ninka layirahdo beb marka eh, waxa weeyaan beb guardola aadaed ayuu jecel yahay kooxda kubadda cagta arsenal inuu markaa garaaco kulanka haddii aan usoo laabanana eh, kooxda kubadda cagta arsenal shaxdoodii waxyar ay ka bedeleen sidoo kale kooxda kubadda cagta mancity shaxdooda waxyar ay ka bedeleen markii arsenal aynu eegno eh, golahayaha ramsadaali xalay keedkayaa la fadhiisiiyey waa lana siinay halka golhayaha labaad ninka layirahdo tana uu markaa hadawcan kulanka lagu soo bilaabay ninka layirahdo holdin ayaa lagu soo bilaabay difaaca iyo saaxiibkiisi ninka layirahdo gabriel tiney ayaa sidoo kaleeto dabcan lagu soo bilaabay safka koowaad halka ninka layirahdo tomayusu asagana sidoo kaleeto dabcan asana la ciyaarsiiyey oo dabcan difaaca midig markii la eego ninka layihahdo fabio fiera iyo waliba thomas barty iyo waliba shaka ayaa qadka dhacey ciyaarayay oo fabio fiera ayaa xalay safkood lagu soo bilaabay sishenko ayaa markaa dabcan kayd kala geliyay oo lana siinayay ilaa ninka layihahdo bukaisaka enkati waliba tarasaad oo asagana nin aad u khatar badan ninka yihahda tarasaad waa nin xalay markaasi dabcan fursado cajiiba sameeyey qeybta hore ciyaarta laba fursad oo cajiib ah ayuu sameeyey waana in ka badan xidigaha xalay kooxda kubadda cagta mancity ama arsenal ay sameeyeen marka tarasaad fursadiisii aad ayuu u khatar badnaa laakiin waxa uu waayay cid ka faaideysanaysa marka waa ka ciyaarta qeybta hore waxay ku dhamaatay barbardhac goola la-aana iyadoona fursado muhiima ay sameeyeen kooxda kubadda cagta the ganars bol positionka markaynu eegno eh, boqolkiiba konton afar waxaa haystay koox kubada cagta mancity boqolkiiba afartan waxaa haystay koox cagta arsenal mancity wax koornama soo tuuran xalay weerarkoodii waxyar waa uu hooseeyey halka the ganers xalay saddex koorno ay soo tuurteen eh, markaynu eegno shood on targetka waxaa badan koox kubada cagta mancity oo saddex jeer ayay sameeyeen hal mid ayay markaasi dabcan gool ku dhaliyeen halka kooxda cagta arsenal shood on targetka laba ay sameeyeen marka atakinka waxaa wanaagsanaa ama weerarka waxaa wanaagsanaa kooxda kubadda cagta ee arsenal ilaa ay boqol iyo labo weerar ayay markaasi dabaan ku dayeen koox kubadda cagta mancity halka mancity iyagana ataakinka ay sameeyeen sideetan toddobo ah. marka kuwa halista badan ama weerarka halista badan waxaa badan kooxda kubadda cagta arsenal oo waxa ay markaasi sameeyeen kuwo markaa ama weeraro halis ah markii la eego afartan iyo ah, oo yacni isku dayeen markii la eego yacni sidoo kale mancityn sidoo kale boqolkiiba labaatodoba meelaa ah ee markii la eego kibarada labadaba waxay safgareen laba fursadood oo muhiima dhanka markaynu eegnana dabcan fawliska waxa badnaa kooxda kubadda cagta ee arsenal oo waxay sameeyeen ilaa iyo afar iyo jeer halka mancity sagaal jeer oo fawl ay sameeyeen yelowkaarka oo kale arsenal ayaa badnaa oo laba yelowkaar ka hal yelowkaar ay qaateen kooxda kubadda cagta mancity markaynu eegnana ninka la yihahdo ayaa qeybta hore ciyaarta laga saaray oo dhaawac ayaa soo gaaray saaxiibkiisa kale ayaa lagu bedelaya labort markii aynu eegnana thomas berty qudhiisina dhaawac ayaa soo gaaray oo michael arteta qudhiisa oo ka hadlay waxaa shaaca oo ka qaaday in ninka layidhaahdo dabcan thomas berty uu rajeynayo in dhaawaciisa uusan noqon waxalisa laakiin waxaa la dareensan yahay ninka layidhahdo thomas berty in dhaawaciisa uu yaraan hal bilow garoomada ka maqnaan karaya taana waxay dhabaljab u tahay kooxda kubadda cagta ee waxaana markaa dabcan arsenal hadda waxa ay yihiin kuwa isla qabsaday dhexdooda shaka thomas barty weliba udigaad marka haddii thomas la waayo xaalad way isbedeli doontaa thomas waa nin aad u khatar badan weyaan marka haddii ninkan la waayana xaalada kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo arsenal waxaa laga yaabaa in hoose u dhacdo laakiin waxyaabaha inta badan aada loo hadal waxaa kamid ah in eh, bedelka thomas barty iminkanba uu diyaar u yahay arsenal ay diyaarinayso dalab kale oo ku saabsan ninka yarado kasedo oo waxay ku doonayaan lacagdan lixdan iyo shan milyan waxaa laleeyahy hadda wararka waxay sheegaya in kaseedo saaka tababarka uu seegay ama uu diiday waxaana uu taagan yahay waxaan doonaya in la fasaxo waxaan doonayaa kooxahan waaweenka sida chelsea ama arsenal midkood inaan ku biray uu leeyahay marka cadaadiis ayuu u saarinaya kooxda kubadda cagta breyton si markaa wiilkan da-dayar loo fasaxo laakiin breyton waxay taagan tahay ku dhawaad eh, toddobaatan milyan ilaa siddeetan milyan aynu ku fasixi doonaa laakiin waxaa laleeyaha thomas berto dhaawaciisii waxay markaas soo dedejinaysaa in kooxda kubadda cagta ee arsenal ay soo qaadan kareen ciyaaryahaanka layrahdo kasedo marka arsenal xaalkooda waa ka arsenal in laga reebo koobka efekaabkad waxay ka dhigan tahay in hadda horyaalka bermeliga iyo rubligaha markaas ay kusoo hareen marka arsenal sanadkan laba koob waxaa usoo haray oo waaweyna ah, oo muhiima ah, oo aad iyo aad u khatar badan waxaana macquula ah inay waayaan waxaana macquula inay qaadaan haddaba arsenal koobka efakaabka in laga dhab waxay ka dhigan tahay in horyaalka hadda brmeliga shan dhibcood ay ku hogaaminayaan mancity haddana way tijaabisay oo dabcan awoodeeda inkastoo mancity xalay dabcan aysan ahayn mancitydii hore la yaqaanay oo aad u khatarta badneed laakiin mancity mar walbo hadii xataa dabcan xaaladda ay ka jaqan tahay waa habeenka waa kuwa guuleysta sida xalay kale marka ninka la ak ayaa xalay guulka ama goosha guulka dheliyay lixdan daqiiqo ninka la yidhaahdo jak ayaa markaasi goolkaasi ka caawiyay marka xalay waxay celiyeen kooxda kubadda cagta arsenal ninka yirahdo haalan oo marka ah ninka ugu goolasha badan horyaalka bermeliga oo waxa uu dhaliyay xilli ciyaareedkan shan labaatan gool marka xalay goolka ay dabcan ka celiyeen oo xidigaha holdin iyo weliba ninka la yirahda william saliiba ayaa xalay u diiday marka marka arsenal marka xooga waxay saari doonaan horyaalka bermeliga mancity arsenal ayaana isku dhiman hadii kooxda kubadda cagta mancity labada kulan soo socda homya way u maraan masitaya hogaanka horyaalka bermeliga u qaban doonta marka waa arsenal waa inay dishaa waa inay garaacda waa inay homya way u martaa si horyaalka ku guuleysato waa sharciga sanadkan horyaala kooxda kubadda cagteeda ganars weyaan waa inay ka badisa kulamada soo socda macity haddii kale macity waa in kulamada soo socda iyagana markaa kooxaha kale ku dhigaan weyaan marka markaynu eegnana xalay debrunia way ka jiiftay oo dabcan fursado muhiim ah ma uusan sameyneyn maharees oo kale yaa konton sideed daqiiqayaa la bedelay marka xalay xaalada kooxda kubadda cagta mancity ma qubaneen oo arsenal ayaa kasta waxyar wanaagsaneed laakiin mar walba mancity waxay yihiin kuwa aada u khatar badan mar walbana markaa dabcan wax laga filan karaya weya marka mancity waxaa hadda ka dhigan tahay in mancity koobkan efakaabka ay markaasi dabcan doonayaan maadaama liikaabkii laga reebay marka waxay doonayaan midkan efekaabka in markaasi dabcan ay ku guuleystaan ama meel fiican ay ka gaaraan mancity sanadkan haddii james laga qaado haddii sidoo kaleeto horyaalka arsenal ay ka qaado marka waxay doonayaan in koobka markaa ay ku guuleystaan marka mancity waayadanba lama arag iyagoo markaasi dabcan wax kooba ah aysan ku guuleysan mancity shantii sana ugu dambeysay afar ka mid a ah ayay horyaalka brmeliga gacanta ku dhigayeen ama ay ku guuleysanayeen sanadkan waxay doonayaan taarikhn ay sameeyaan oo markii saddexaad inay ku guuleystaan horyaalka brmeliga for you. waayahay saaxiibada fursada waynu siinoo aynu doonaa dhegeystayaasha habeenkan dhegeysanaya waxay ka dhigan tahay in laga reebay koobka f kaabka sidoo kale in arsenal sanadkan dabcan masity maadaama laba kulan u dhiman tahay maadaama xalay la garaacay in arsenal horyaalka dabcan waa inay ka badisaa masity marka xalay waxaynu aragnay in arsenal dabcan iyadana la garaaci karo iyadana waxay garaaci karto marka waynu falaqeyn doonaa koox kubadda cagta arsenal xaaladeeda iyo weliba suuqa kaliibsiga oo gabagabo sii maraya koox walbo aad taageerto dabcan yaa la jeclaan laheyd oo xidig oo markaasi inay soo qaataan markii la eego chelsea oo kale waxaa muhiima ah inay soo qaadan karayaan xidig qadaxa ama kaseedo ha noqdo ama ciyaaryahaanka layihahdo dabcan u ciyaara koox kubadda cagta benfica ha noqdo ninka layihahdo eso fernandes marka liverpool oo kale waxay doonayaan xidig qadaxa inay soo qaataan marka waa kaa saaxibada fursadaynu siin doonaa oo kooxooda ay kaga hadli karayaan waayahay saaxiibada ugu horeeya aynu soo qaban doonaa barnaamij qayb qaadanaya oo waa kaa soo dhowo aada u mahadsanta cabdirashiid ibraahim cali suulyaqaanka saaxiibada radioka eenan dhegeysanaayo saaxiibada aaday u fara badan yihiin barqa wanaagsan walaalkay waayaha walaashay sadow barqa wanaagsan aada u mahadsantahay cabdirashiid oo koonta liverpool naciima cabdiftaax naciima neehaa degmadii akshiida gobolka banaadir oo kusugan cabdirashiid waayahay naciima barnaamijka waa la socotaa xalay arsenal iyo mancity arsenal ayaa la garaacay marka kastoo arsenal waxaa la dhihi karaya horyaalka dabcan mancity waa inay dabcan kulanka soo socda ee garaacdaa marka sodhow horta arsenal xalay taageerayaashii wilaayada saartaa qeybtaa masaade aad iyo aadgaaro in laga reebeysay kaama aad iyo aad marka arsenalna waxaa leedahay xalay gumarkii oo nala jabay arsenalna waxaa leeyahay taageerayaasha liverpool haddaan nahay sanadkan premier league inay qaadin anaga oo shacabtinana sababtoo ah manchester city marabno inay saddex gaar ah xiriir qaado horyaalka bremeliga maantina marna ina wax kilaati koowaad qaado oo waa fahmi kartaa caaltime daylaasha liverpool kuwa maanati ka dhexeeya cabdirida aad iyaad waayahay liverpool wararkeeda aynu eegeynaa liverpool suuqa gabagabo ayuu sii marayaa xiddiqa dhexe doonayaan adiga ahaantaada maxaa is leedahay aada u maasan doontaa cabdilsido liverpool oo caalamisanadkan liverpool oo kaalin sagaalaad brmeliga fadhiso liverpool haddaana runtii aada sanadkan oganaytabna liverpool inay meeshaan imaato waxaa sidoodana maan horyaalka markuu bilaabanayo liverpool inay halkaa tegi doonto base waxaa dhigi karnaa liverpool mahab waa liverpool waqtigii ayaa halkaana dhigay marka liverpool hadeertaa maadaama xidiga badan qada xitaa wiilka hadeertaan moses soo dhalnaa breton xataa arsenal ay dhahayaan liverpool arinkana waa rabnaa fulshaan amrabadi jordan biligham xidiga badan liverpool suuqa ay ka doonayso ani ahaan waxaa aaminsana jordan biligham liverpool haddii la keeno inay liverpool qadkoo dhex oo noqon doono hadeertaan james miller woo duqoobay jota sidoo kale alkandaari furdeenana waa aragnaa waa xidhiidho soddonkii sano galabadaante hmm. liverpool qadkeeda dhan dayer waxaa laga arkaa wiilka herson eliot marka waxaa dhihi lahaa dee liverpool sanadka maxamed saalaxa aragnaa sanadkan afar goola bermeliga ka dhaliyey waxaa sax loo dulqaadan kara maaha mafaanta cabdirasiido aada iyo <laughs> daayaraasha isbuul waxaa leedahay haliska dul qabto hal sano weeyaan sanadkan jaabiyaanta hmm. xataa in afarta sano gaaraya mafaante lama oga mafaante laga yaabo in yurub liiga iyo <laughs> conference liiga la aado daayaraasha manchester haddaa liverpool ay jaabiyaan aadin sanadkan caadina diyaar waa mafahante maadaama sanadkan daayaraasha manchester ay ku mahadeysanayna gaarinta laxaad ku dhamaysteen aad iyo aad maaliska waa loo damay taageeraasha manchester dheen marka waxaa leenahay dhib madaxna waa soo rajay oo rajaynaa kaftano kaalmaha afraad iyo saddexaad xataa aan raadsano horyaal warkiisa iska dhaaf balse jaabiyaanka rajaynaa meel wacan inaan ka gaarnay <laughs> e, ee seekaabaha arsenal waxaa leeyahay tii sanadka hore liverpool ku dhacday aysan kugu dhicin afar koob qaadena hadhaanay sarafkaabihii ee seekaaba bisaan ahayd jaabiyaan iyo premier league waana laga qaaday premier league bis taageeraasha arsenal disaacdaa leeyahay marka arsenal ana hadda arsenal inaan iska taageero dantahay ugu qasbayso labada manchester midna umaroo waayahay walaashay waan kaga mahad celinayaa sida quruxda badan barnaamijka agala qayb qaadatay waa ka eh, markaynu eegno kooxda kubadda cagta liverpool weli qadaxe ayay baadigoobayaan lakiin liverpool wararka eh, dabcan iminkan waxaa weeyaan in markaa dabcan xidigooda february ay soo laaban karayaan ilaa los dias darwin nonis eh, ninka la yidhaahdo nunis inkasta uu joogo laakiin luis diasi diego joti way soo laaban karayaan ilaa iyo bobby marka waa ka saaxiibada kale ayaynu soo qaban doonaa barnaamijka si toosa kaga qayb qaadanaya balso dhow alaikum salam waraxma aad iyo aad aad iyo aad soo dhawo saaxib waa maqlaa waa yahay saaxib soo dhawow magarta amig gabardeed maalin jooga aan nacbaan jiray aad waan joogaa weer waan jooga qandhacay waan joogaa ninkaas waxaa waa mucjiso waa inay shal dheeri naga naga direen aad iyo aad waxaa tihiin kooxda keliya afar koob ee ku dagaalamaayo FA Cup Carabao Cup horyaalka ilaa iyo Europe League waxaan iyo laakiin adiga qandhaxo mataqana ka sameeyay lagu lamaanay ana buruna waa mararka qaar waa u daala laakiin dagaal iyo mataqana ninkan weyna dhaajka aad iyo aad aad mataqana dhaajkana dhiinay ya wii taabade ninkan oo hadda la keeno waaba kaligi jawaab waxawaa labada gool loo dheelaya city arsenal eg hadda <laughs> aad iyo aad marka waxawaaye nooba ma ahan oo farta ka xiran manaa nin waxaa manchester oo kale waxa ku fiican nin mataqaanaa eh. bilay oo mataqaana hadduu soo helo laba qofna dhaafayo daafac mm. dhaafayo horna ka dhaliyahay habaas daahan waxawaa waa ka baxdalaya daafac inta iska ceeceymay oo mataqaanaa iska ceeceymay waa la dhuuduujaaday aad iyo aad wayah aad iyo wayahay waayahay saaxiibkay sidoo kale waa ka manchester waxay doonaya inay lacag markaas ama bank u jebiyaan ciyaaryahanka la yihahdo snafalovic ama ninka u ciyaara kooxda kubadda cagta napoli oo samhen marka labadaasi waryahaan midkood ayaa imaan doona xil ciyaareedkan kooxda kubadda cagta manchester marka xil ciyaareedka inta ka dhiman wegorosti waxaa weya ninka iskaaga mudmooda weyaan aad iyo aad waa kaa saaxibada kale aynu soo qaban doonaa waa ka soo dhawo wacalaykum salam soo dhawo saaxib waa ah, ah, ah, the eh, blues ay eh, marka ninkii kaset ahay waa dalka inkastoo arsenal ku dhowda laakiin tartanka waxa weeyaan wuu udhexeeyaa arsenal lixdan milyan ay eh, ku dooneysaa chelsea waxay doonayaan iyagana maarata konton iyo shan milyan inkastoo chelsea markaan ay markaa balaarinayso lacagta ilaa iyo lixdan iyo shan milyan ay geenayso wallahi arsenal ayaa ubaahan badan aniga ayaa kafdhaxa hadii kanta lahaa kanta waxba kafdhaxa chelsea sacan waa ku Hmm. marka ninkaan miyu kaasinayaa umaleyna aad i aad ninkan waa wanaagsan yahay laakiin chelsea sida wararka iminkan ay sheegayaan waxaa waajiba ah in qaddexe la keeno ama kasedo ha noqdo ama ninka la enzo fernandes oo benfica tirsan noqdo marka sida iminka qorshu yaha waa ka xiddi qaddexe in la keeno aad aad aad aad wa hmm. qaddexa ubaahantaha chelsea qaddexa ubahanta sababto kubada qadka dhexaa laga socodsiiyaa oo weerka arsenalna hadda waa xalay waa arrimaha horyaalka arsenal horyaalkii usanayda maana ma rabto iyo koobkan kale oo yararka marka waxaa leedahay horyaalka ayaa cad camal horyaalka ayaa waxay leedahay maana afrika cup iyo iyo carabao cup iyo maxda marta arsenal xeerta horyaalka iyo xeerta iyo yurub league marka weli waxaa aaminsantahay arsenal inay khatar badan tahay weliaa khatar badantahoryaalwaya saaibkay saaibkay waa kaga mahad celinaya waa kaa saaxiibada kale aynu fursiin doonaa waa kaa marka chelsea wararkeeda waxa weeyaan ninka la kutso ayay markaasi la wareegeen oo difaac midiga laakiin xil ciyaareedka markuu dhamaado imaan doona laakiin chelsea wararka ugu dambey waxay sheegayaan in ugu yaraan marka haal dhexe oo qadahaa la keenin karayo waa kaa silo aad iyo aad waa kaa aad iyo aad walaasha barnamijka ola socotaa soo dhawaaw aad iyo aad taageerasha liverpool aa ah, ka mid tahay xaalada beryahan waxaa wey ma sahlana laakiin liverpool aad iyo aad soo dhow aad iyo aad aad iyo aad marka maxaa is leedahay aad iyo aad marka liverpool hadda qadda waxay ku jirtaa inkastoo kastoo jodi billigham ay doonaya laakiin brushi waxay sheegtay in xilli ciyaareedka markuu dhamaado la keen laakiin kaseedo xataa waa ku jiraan oo marka arsenal iminkan doonayaan ilaa chelsea liverpool marka ayadana muhiim weya inaa qaddaha ekaysadaan aad iyo aad marka waa ka waa kaaga mahadcelinaya walaashay waa ka saaxiibada barnaamijka qaadanaya ayaan weli fursada siin doonaa oo inta badan kooxooda ka hadlayaa qofkan ayaan soo qabanayaa oo barnaamijka qayb qaadanaya halo soo dhow waa dhawaa cabdirashiid ibraahim rashka dhamaan dhegeystayaasha waa ku salaamay walaasheedina soo dhow waa dhawahay nimco xasan waa huraaga la socotaa aad iyo soo dhow de ganars waxaa weeyaan beryahan wax laga qaban karo ma lahan efa kaabkii waa laidinka reebay laakiin horyaalka ah. rabtaa ina xoog saartaa soo maa aad iyo aad marka masity xalay markaa tijaabiseen waa laidin garaacay masity waa kooxda ugu badan markaasi beeb marka uu jecel yahay in eh, the ganars ama guuldaro la kulmo markaa waayadan waa laidin haystaa waa la socda si wanaagsan waxaan taageera man city iyo barcelona ugu horeyntii haddaan ka hadlo ciyaartii xala hmm. udhexayday eh, man city iyo arsenal hmm. kulle kastoo arsenal laga beriyey laakiin haddii xalay xaasle saddex iyo eber afar la gaarsiinayay baasiba xoogaa dee man city way ka adag tahay weli arsenal way jeclanta laakiin waa gool iyo ebera ah loogu bediyey hmm. marka waxaan aaminsanahay haddii labadan kulana soo aadana horyaalka hadday iska hor yimaadeen arsenal koo xoog loo laga baqi karataan aaminsanaha aad aad marka xalay tijaabadiinni waxay noqotay in arsenal weli micnaha sida hore aysan ahayn ay khatar badan tahay taasaan qabaaho xalay waa sektor iswaafaqmeen laakiin waxaan isleeyaha weli waa arsenal way kasani kartaan qabaa horyaalkuna labada udhexeeyaan kamsa aamisanaa si aad iyo aad saaxiibkay waa kaga mahadcelinayaa haddaan ka ah. hadla kooxdayda barcelona waxaan isleeyahay iyada qudhooda suuqa weli ardaysiigasocyaaryahan garabay u baahan tahay rafina waa aragnay ninkaan kaloo laleeyahay faasina waa aragnay garabkaas waxaad moodaa suuq hadday gasho rafailiyo kale hadday heli leed cayaaryahan garab hadday heli leed dalayaal dhan qabaan aad iyo aad liver eh, barcelona qadka waxaa laga yaabaa in markaasi xidigaha qaar ay iibiyaan sida rafina oo kale kadibna ay soo qaataan laakiin ah, mm. kooxda kubadda cagta barsha xaaladeeda iyadoona laakiin weli u baahanyiin lambar sagaal maadaama eh, ninka layihahdo mofis dibay uu ka aaday kooxda kubadda cagta atletic madrid marka barcelona waxay doonaya roberto lewandowski inay markaasi booskiisa kale ka ciyaari karaya maadaama roberto lewandowski uu markaa u maqnaanayo kulankan jerona eh, caawa marka waxaa laleeyahay lambar sagaal ay u baahan karaysaa kooxda kubadda cagta barsha waayahay saaxiibkan ayaan soo qabanaya oo barnaamij qayb qaadanaya saaxibada ugu dambeeya weeyaan oo iminkan barnaamijka ka qayb qaadanaya waynu siin doonaa iyadoona aynu eegi doono wararkii ugu dambeeyey suuqa kilibsiga marka wax walba waxay doonayaan maadaama suuqa kilibsiga gabagabo uu marayo in markaas xidiga soo qaataan masiti oo kale suuqa kilibsiga kuma jirto oo markaan waxa weeyaan xaaladda masiti waa iska degan tahay arsenal qadaxe waa muhiim weeyaan maadaama thomas barty uu ka dhaawacmay sidoo kale koox kubadda cagta chelsea waajib ay ku tahay inay soo qaataan xiddi xataa liverpool hal koox kubadda cagta manchester united leeya xaaladeedu way degan tahay laakiin waxaa macquul ah in markaasi dabcan ciyaaryahanka layrada danfurus oo inter milan uu ciyaaraya soo qaataan waa garib midig weeyaan difaaca waayahay qofkan ayaa soo qabanaya oo ugu dambeeya soo dhow halo aad iyo aad aad iyo aad waa ku maqalnaa soo dhow waaya duhur wanaagsan walaasha codkaaga sor waat waaya barnaamijka waa la socotay aad iyo aad codkaaga lagama maqlo walaal waaya yahay waa kaa waynu ka gudbaynaa walaasheena codkeeda lama maqlo eh, marka saaxiibadana markii aynu eegno eh, suuqa kalibsiga marka waa kaa arsenal muhiim weeyaan a ah muhiimadda koodisiin doona in xiddi qadaxa ay xaaladda kooxda kubadda cagta liverpool weli qadaxa u baahan yihiin marka waa kaa kulamada jira haddiinu eegdana koox kubadda cagta caaw baarsha waxay la ciyaari doontaa eh, lixda maqlinimo qadar shan iyo toban daqiiqa kooxda kubadda cagta jeruna jerun waa koox dhib badan weeyaan waana koox markaasi dabcan sanadihii ugu dambeeyay lasoo dhisayay kooxdan waxaa iskale ninka iskale kooxda kubadda cagta masity masity iyo jaruna waa walaalo weeyaan markaa hanlin oo markaa isla leh markii la eego oo dabcan markii la eego marka waa ka waxaana lagu ciyaari doonaa garoonka ku ciyaarta kooxda kubadda cagta jaruna caawa lixda maqrinimo kulan xiiso badan ayuu ahaan doonaa kooxda kubadda cagta barcelona waxaa ka maqnaan karaya roberto lwandiski weliba ferantores barsha caawa waxay ku ciyaari karayaan shaxdan tergan oo markaasi dabcan golahaye ah golahaye tergan ayaa waayadan markaasi dabcan waxa uu yahay nin markaa dabcan golahayaha ugu fiican yurub markii la eego keliya wax ka yar markaasi dabcan lix gool ayaa laga dheliyey markaa xilli ciyaareedkan toddobiy toban kulan uu ciyaaray marka waa ka golhay stergan ilaa ninka layihahdo christensen aruqo robertson ninka layihahdo roberto waya sergio roberto jordi alba bosquet gafi dijon rafinha ansufati dambeel ay ku ciyaari karayaan caawa kooxda kubadda cagta jeruna iyagana xidigooda muhiimka ah way joogaan marka waynu arki doonaa haddii baashay ay sii wadan doonto guulaheeda afartan iyo afar dhibcood ayay leedahay marka lix dhibcood ayay markaas ka hormari doona caawa haddii baashay ay ka badiso koxda kubadda cagta sharuna real madrid afartan iyo kow dhibcood koxda kubadda cagta barcelona afartan iyo afar dhibcood waayahay saaxiibayada eh, markan hadii aynu eegno kooxda kubadda cagta barcelona ayaa markaa dabcan eh, kulankeeda eh, barcelona muhiim ayuu noqon doonaa oo jirona caawa kulamada kale jira haddiinu eegnana dabcan kooxda kubadda cagta lagu magacaabo manchester united caawa xilli ciyaari doontaa kooxda kubadda cagta lilin oo caawa koiyo tobanka habeenimo sporisna waxay la ciyaari doontaa kooxda kubadda cagta ee bariston waa kulan xiise badan weeyaan dhanka bundesligan haddii nu eegdano kooxda kubadda cagta bayer munich oo kulankii ugu dambeeyey markaa dabcan dhibcaha markaa lala wadaagay waxay caawa bixi doontaa kooxda kubadda cagta inter waa interact frankfort weeyaan markan eh, hadii aynu eegnana wararka kale ee dabcan suuqa kaliibsiga kooxda kubadda cagta chelsea iyo weliba kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo arsenal weli waxay isku hayaan ciyaaryahanka la hahdo kasedo hadaba kasiid waxaa leeyahay iminkanba waxa uu heegan geliyey koox kubadda cagta chelsea ama kooxda kubadda cagta arsenal sida iminkanba wararka ay sheegayaan haddaba waxaa leeyahay ciyaaryahanka qadka dhexe beljimka ee eh, ninka byton uu ciyaari wayaan ninka layihahdo kasido ayaa xaqiijiyey inuu doonayo inuu ka tago kooxda isagoo markaasi warqad markaa codsiya u diray kooxda kubadda cagta brighton sidoo kaleetana bartiisa instagramka ku muujiyey in iminkanba uu doonayo inuu baxo hadalkan ayaa imaanaya kadib markii brighton ay diiday dalabdhan lixdan milyan oo ay arsenal ku dooneysay saxiixa xidiga koylabaatansan jirka xilli ay chelsea sidoo kaleetana ee ku fashiilantay dalab konton iyo milyan ah toddobaadkii hore haddaba kaseed wuxuu leeyahy waxaan u mahad celinaya brighton oo isiisay fursad aan ku imaado bermer liga waxaana dareemayaa in mar waliba sameeyay intii kanaankeyga ah ayaa uu yiri qoraal markaa oo soo saaray ninka layrahda kasedo kasedo oo lix kulan u saftay oo bermer liga isagoo dhaliyay laba gool waxaana uu dabcan eh, heshiiskiisii u dhacaya labada kun labaatan iyo shanta waxaa mar weliba eh, dabcan ku ciyaara kubadda dhoolacadeen iyo weliba qalbi wanaagsan ayuu sii raaciyey isagoo markaasi hadlayay sidoo kale wuxuu leeyay waxaan ku faraxsanahay inaan kooxda u keeno lacag rikoor ah suuqa ay brighton ay iminkanba eh, si markaa lacagtan ay u qaataan ayuu leeyahy sidoo kale waxaan ugu baaqayaa in aad ku xoojisaan lacagta faraha badan ee koox kubadda cagta arsenal ama chelsea eed iisoo bandhigtay wuxuu leeyay waxaan ahay kan ugu yar tobanka walaalo oo ka soo jeeda dabcan yani wuxuu ka hadlaya qisadiisii iyo weliba qaabkiisii ninka layihahdo ekwadoryaanka ah kaseed wuxuu leeyahay dhibaato badan ayaan soo maray marka waxaan doonayaa in markaa horumarkaygaan sii gaaro taa oo ka dhigan in ninkan brighton iminkanba dabcan uu ku cadaadinayo inuu aado kooxda kubadda cagta chelsea ama kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo the ganers haddaba arsenal way qaadan karaysaa sidoo kale jelson way qaadan karayaan laakiin kooxda kubadda cagta arsenal waxaa laleeyahay waa laga afduuban karaya ciyaaryahaanka ee musa kasedo sababtay tahay waxaa leeyahay ninkan tababariisii hore ee kooxda kubadda cagta breyton graham botter ayaa halkan jooga marka waxaa macquula ah in dhankaasi looga faa'idaysa laakiin hadda tartanka waxa hogaaminaya kooxda kubadda cagta arsenal oo iminkanba doonaysa in ciyaaryahaankan ay gacanta ku dhigi karayaan marka waxaynu ognahay arsenal in dhaawac uu ka soo gaaray ciyaaryahanka la thomas berty tobobare michael arteta waxa uu muujiyey in ninkan ugu yaraan laba bilood uu maqnaan karayo marka xaaladiisii waa kaa haddii eh, ama ugu markaasi isbuucyo uu maqnaan karayo waya thomas berty xaaladiisi weli lama shaacin laakiin saadaalinaya jirta laakiin waxaa laleeyahay arsenal haddii thomas berty dhaawaciisi uu noqdo mid khatar badan waxaa laga yaabaa dalab toddobaatan milyan inay bixiyaan oo markaasi kooxda kubadda cagta brighton ee farta ka saara marka brighton iyo arsenal waxaynu ognahay in markaasi dabcan isfahansan yihiin iyadoona markaa dhowaan kooxda kubadda cagta ee arsenal brighton xidig muhiim ay kasoo qaateen dhanka kaleetana haddii aynu eegnana tobabare beb ayaa waxa uu ka hadlay qiimeynta xilli ciyaareedkan ay ku guuleysan karayaan horyaalka bermelegi xalay maadaama ay garaacaan kooxda kubadda cagta arsenal haddaba beb guardiola ayaa u dabaaldegaya garaacistii ay kooxdiisii garaacday kulanka f a kaabka laakiin waxauu meesha ka saaray soo jeedinta ah in guusha ay ka gaareen saameyn ku yeelan doonto tartanka horyaalka brmeleague hadoma city ayaa hal yeeber ay guul kaga gaartay kooxda kubadda cagta ee simlan wuxuu leeyahay eh, kooxda kubadda cagta arsenal weeyaane wuxuu leeyahy waxaay ahayd ciyaar ciriiri ah kulan adag ayuu yidhi qaybta dambe waxa aan ahayn kuwo fiican marka laga reebo markii aan gool ka dhalinay marka wuxuu leeyahay ma filayn habka uu arteta u ciyaarsiiyey xidigaha kooxdiisa waxaa nagu adkaatay qaabkii aanu ciyaari jirnay waxaana ay joojiyeen haalan ayuu leeyahay in arsenal ee ka badinay koobka lama micno ah inaan qaadi doono horyaalka yacni wuxuu leeyahay maadaama arsenal aynu garaacnay ee kama dhigna in sanadkan arsenal aan ku garaaci karayno horyaalka marka wuxuu leeyahay horyaalka waa gooni sidoo kaleetana efe cabka waa gooni ayuu leeyahay marka laakiin koox kubadda cagta arsenal iyo weliba koox kubadda cagta macity laba kulan ayaa isku dhiman iyadoona labadaasi kulan eh, dabcan ay noqon doonto laba kulan oo muhiim ah oo ay kooxda kubadda cagta arsenal ay markaasi doonayaan in markaa eh, dabcan ay haddii homi ama homi u maraan in koobkay ku guuleysan kareen laakiin tartankan hadda wuxuu u labada kooxood waa macity iyo weliba kooxda kubadda cagta arsenal xataa kooxda kubadda cagta manchester united ka saari karaysa malahan in markaasi dabcan eh, ninka eh, ugu dambeyntii eh, dabcan ama manchester xataa ay ku guuleysan kareen horyaalka premier league inkastoo manchester united marka xaaladeeda iska sahlaneen marka la eego inkastoo laakiin manchester booskeeda afarta sare waxa weeyaan waa iska diyaar weyaan marka dhan kaleet hadinu eegno jose marino ayaa aada u doonaya inuu ku laabto england xilli ciyaareedka dambe xilli uu ka jabsan yahay dhaqaale la-aanta kooxda kubadda cagta roma soo laabashada markii saddexaad ee kooxda chelsea ayaa ah mid uu doonayo tobabare jose marono iyada oo markaa wakiiladiisa haatanba uu soo bandhigay maamulka blues ama kooxda kubadda cag chelsea xaaska marino iyo weliba caruurtiisa ayaa weli ku nool london wuxuuna had iyo jeer doorbidayaa inuu ka shaqeeyo bermeliga marka la barbar dhigo meelo kale jose marino ayaa bermeliga horey uga soo shaqeeyey isagaoo markaa eh, soo hogaamiyey kooxaha chelsea oo laba jeera ah, manchester united lsports laakiin morino ayaa markii saddexaad doonaya inuu ka shaqeeyo koox kubadda chelsea ah, islamarkaasina uu hogaamiye marka haddii tababarahan garham botter xaaladiisa si kale noqoto waxaa laleeyahay garham botter waa la ciirinaya oo dabcan ninkan kooxo kaleeto ama chelsea ayaa markaa la wareegi doonta weeyaan marka xaaladiisii eh, waa ka iyadoona eh, wararkii ugu dambeeyey suuqa kilibsigana markan haddiianu eegnana ee eh, dabcan kooxda kubadda cagta chelsia maadaama ay la wareegeen ciyaaryahaan markaasi dabcan eh, dambeed midig ka ciyaara weli suuqa kiliibsiga ayay ku jiraan iyadoona markaasi dabcan ay doonayaan xidig markaasi qadaxe dhan kaleetana kooxda kubadda cagta ac milan ayaa isaga baxday tartanka saxiixa xidiga layidhaahdo nico zeniolo oo rooma markaasi ka tirsan dhan kale kooxda kubadda cagta newcastle ayaa everton afartan iyo milyan oo boond ee eh, kala heshiisay saxiixan garabka weerarka antony gorton marka dhawaan ayaa lasoo bandhigi doonaa dhan kaleetana kooxda kubadda cagta inter ayaa waryahaanka liverpool ee robert mino u dooratay bedelka koowaad ee roman lukaku ee chelsea ah. ama ahaan ugu yimid marka lukaku waxaweyaan folob ayuu noqday tottenham ayaa kalsooni weyn ku qabta harri kane heshiis cusub oo markaa dabcan leeyahay ninka maadaama xilli ciyaareed soo socda gabagaba yahay dhan kaleetana kelent be ayaa heshiis cusub ilaa u saxiixay kooxda kubadda cagta newcastle united dhan kaleetana koxda kubadda manchester united garabkeeda weerarka anthony elanga ayaa la xiriirinayaa ninka eh, elenga la inuu aadi karayo koox kubadda cagta ee eh, b s v novan arsenal ayaa la filayaa in dalab kaleeta ay ka gudbin doonto ninka layihahdo kasedo marka burishiyo doodmoodna agaasimaheeda ciyaaraha ninka layihahdo sebastian kail ayaa sheegay in weli dalab ee laga soo gudbin ciyaaryahanka layihahdo jodi bellingham chelseana way la wareegeen ciyaaryahanka ee dhowaanba ay doondoonayaan ninka layihahdo malo gusto xil ciyaareedka markuu dhammaado ayay si toosah u doonayaan inay markaas soo bandhigaan marka waa kaya halka koox kubadda cagta ee arsenalna dalab toddoba milyan oo boond ee ka diiday kooxda kubadda cagta monaco kaasi oo ku saabsan ciyaaryahaanka layihahdo zambi alberto ama ninka layihahdo alberto zambi locongo in markaasi ninka ama kooxda ay siiyaan dhan kaleetana gabriel martineri ayaa heshiis cusub oo inka badan laba jibaarka mushaarkiisiiyo haatanba ee uu u sameeyey kooxda kubadda cagta arsenal dhan kaleetana kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo sevilia waxaa laleeyahay waxay doonayaan ciyaaryahaan eh, sambadoria u ciyaara inay markaasi gacanta ku dhigaan wararkii ugu dambeeyay suuqa kaliibsiga weyaan iyadoona kooxda kubadda cagta liverpool ee eh, markaasi iyadana ay u baahan tahay suuqa eh, kaliibsiga markaa ciyaartooy ay gacanta ku dhigaan marka suuqa kaliibsiga dhowaan ayuu xirmi doonaa oo markaa dabcan toddobaadkan ayaa ugu dambeeya kooxo badan ayaa doondoonaya inay markaasi xidiga soo qaataan kooxda kubadda cagta madrid oo kale weli mau baahno inay wax soo qaadan karayaan weli maysan shaacin halka kooxda kubadda cagta barcelona sidoo kale ayagana macquul tahay in abumiyan ay soo ceshan karayaan markii la eego Revoilà, Cherokee. tahay saaxiibada barnaamijka ciyaaraha doorka e intan n ayaynu kusoo gabagabeynayna anoo la kulantay